محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون walaalayaal waxaan jeclaystay toban daqiiqo labaatan daqiiqo inay ila gaaraysa garan maaye wixii socday maalmahan inaan wax ka idhaahdo waa marka koowaade allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiita walaka alxamdu bacda alrida walxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu bihi min xaali ahli الnar الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي با كمنان جير مهدسن إلهي با قوري أيام با مهدسن إلهي با مضن ilaahay ma hadda waa jecel yahay in la ammaanuu jecel yahay marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin la akriyo faatixada ilaahay waa jawaabaa gabarh kastoo muslimada nin kastoo tukanaya marka uu faatixada akhriyo ilaahay buu hortaagan yahay uu hadal la wadaagayaa allana waa u jawaabayaa addoonku wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabbi jala jalaaluhu wuxuu ugu jawaabayaa xamadanii cabdii addoonkaygii ama addoontaydii baa igu mahadisay alraxmaan araxiim majadanii cabdii addoonkaygii waa i sharfay waa i ammaanay maaliki yowmi ddiini afnaa calaya cabdii addoonkaygii qumaati buu ii ammaanay hadda ilaahay baa odhanaya la socda maalintii ilaahay imisuu u jawaaba ayuu leeyahay xamadanii cabdii ilaahay wuxuu aad u jecel yahay in la ammaano in lagu mahadiyo sidaa daraaddeed saxaabi jaliila waa taqaanaan markii rukuuci laga soo kacay ayuu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiihi dikriga ah taqaanaan ilaahay malaa'ig buu soo diray oo la carartay kelimadii oo ilaahay u geysay siduu ilaahay u jecel yahay maalin maalmaha ka mid a ah, nin saxaabiyaa nebiga u yimi oo ku yidhi sala allahu calayh wasalam haddaad i ogaan lahayd sidaan ilaahay u amaanay oo ilaahay aan ugu mahadiyey waa yaabi lahayd nebigu wuu sheegayaa sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi miyaadan ogeyn ilaahay siduu ammaanta u jecel yahay amaa calimta anna rabbaka yuxibu almaxaamida ilaahay baan kumanaan jeer ku mahadinaynaa falahu alxamdu walahu alxamdu fi lula waalaakhira adduun iyo aakhiraba allah ku mahadsan hadda ilaahay la dhamayn kari maayo halkaasaan ooga harayaa waxaan aad iyo aad ugu shukrinayaa bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala culummada tobanka iyo dheeraadka ahayd oo da-doodu toddobaatan jir iyo konton jir u dhaxaysay oo aanan maxay ahaydayan u kala harin in ay wuxuu ilaahay baray waxay diinta ka fahmeen waxay xambaarsanaayeen afar casho in ay si talantaaliya ah inoo soo gaarsiiyeen wawallaahi watallaahi wabillaahi badankooda waan fadhiyeene waan dhagaysanayay weligay ma arag muxaadarooyin iyo kelimaad qarada intaa la eg leh dunida dacalladeeda waa laygala soo xidhiirayey oo waa taqaanaanoo social mediaha iyo maxay ahayday isgaarsiintu intay gaarsan tahay adduunyadii waa golob globalizationka meel kasta gabadhii halkaa martaa warkeeda waa la hayaa wixii halkan ka dhacayay iyo dadkii la socday oo maxay ahayday kala socday qanawaadka waxa ay dhigeen oo halkan ay wax ka socda ay ka jeediyeen oo maxay ahaydayey miyi iyo magaalada leh wallaahi alcadiim inaydan fahmi karin inta uu dhawaaqaa gaaray waxaan ilaahay subxaana wa tacaala mar kale ilaahay ka baryaya in culimmadaa intaa noo sabartay oo noo soo safartay oo turkiga ka timi oo norway ka timi oo qatar ka timi oo muqdisho ka timi oo hargeysa ka timi oo jabuuti ka timi oo puntland ka timi oo meel walba kuweeni halka inoo joogayba leh oo aanan noo kala harin ilaahay cimrigooda ha noo barakeeyo ilaahay cududooda ha noo barakeeyo ilaahay caafimaadkooda ha noo barakeeyo ilaahay ciribtooda ha noo sugo ilaahay subxaana wa tacaala carabkooda khayrka alla ha noo saaro ilaahay quluubteenna ha ku qaboojiyo waxa ay aanu halkaa ka qaadanay si gaara waxaan ugu shukrinayaa dumarka soomaaliyeed waana maragmadoonta weeye saaka markaan soo galay sagaalkii waa u buuxay howlkani agga halka raggu waxoogaa wagas wagasi ka jirtay soo ma garanaysa laakiin ragguna khayrkooda allah badiyo waa hogaankii hadda garta ya bilcaantu yayan isla faafin oo yayan isla dhaqaaqin ilaahay khayrkiinna allah badiyo gabdhayahow dumarkow ilaahay subxaana wa tacaala diintiinna allah xoojiyo ilaahay qalbigiinna qur-aanka allah ku qaboojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sumcadiinna allah faramariyo sharaftiinna allah idiin dhowro caruurta allah idinla koriyo guryaha allah idin fiicneeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, shar iyo shayddaan allah idinka qabto jinni iyo jinkiinna allah idinka qabto xaasid iyo xumaan allah idinka qabto ilaahay khayrkiinna allah badiyo maxaa yeelay wanaag bayna tuseen wahal jazaau lixsaani ila alixsaan khayrkiinna allah badiyo waxaan filayaa in halkan aad kala tagtaan wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ku anfaco aakhiradiinna diintiinna guryihiinna caruurtiinna sumcadiinna sharaftiinna ilaaha idiin barakeeyo raxweyntu waxay tidhaahdaa markay meesha ugu dambaysa gaarto magan alla magan alla aqbal iyo ijaabo wey ragga oo odayaasha leh sagaashan jirada mar dhoweyd halkaasaan ka soo guray odayaal waaweyn oo gadaashaa fadhiya oo dhallinyaradii dhex fadhiya maalmaha badanna waa fadhiyeen ilaahay subxaanau wa tacaala odayaasha iyo ragga iyo duqayda iyo dhallinyarada iyo maxay ahaydayay da'yartaba ilaahay khayrkiinna allah badiyo idinku ilaahay subxaanau wa tacaala baa dee hawshaba idiin dhiibayo arijaalu qawaamuuna cala nisaai baa tihiino hogaankii baa tihiino aab baa tahay walaal baa tahay curad baa tahay wiil weyn walaalka weyni waa waalid ilaahay kheyrkiina ha badiyo waa camilteen xaasaskii baa keenteen caruurtii baa keenteen gabdhihii baa keenteen hooyooyinkii baa u yarteen mar weyn nin wadaad ah baa wuxuu waday hooyadii iyo gabadhii curadda ahayd iyo caruurtiibu keenay halkanuu iiga yeeray halkaasaan ka geliye nin maqan oo safar ku maqan taleefon buu soo diray xaaskii baa soo diray halai soo dhaweeyo looma kala harin ilaahay khayrkiinna allah badiyo ilaahay rabow kuwa gartaa maxay ahaydaya inay horseed yihiin oy um, maxay ahayda ummadooda ay u yihiin hogaan sida uu culummadu maantaba ka hadlaysay ummadda halka laga dhisayo waa raggoo dhaqaaqa raggoo hawshooda ka soo baxa raggoo garta wuxuu ilaahay ka doonayo ummaddoodu waxay ka doonayso reerahoodu waxay ka doonayaan walaaladoodu waxay ka doonayaan dariskoodu waxay ka doonayaan ganacsatadu oo la shaqaysataayo sheerka iyo maxay ahayda shirkadda la waxay ka doonayso diinta ilaahay laysu kaalmaysto khayrkiinna allaha badiyo mar kalaan ku soo noqonayaa dunidan ama islaamiga ah nebi maxamed iyo ummatu muxamedka sal اllahu alayh wasalam inta raacday gabarh baa calankii ugu horreeyey u qaaday gabadh baa calankii ugu horreeyey nebi maxamed sal اllahu alay wasalam oo qarqaraya ayaa gurigii ku soo laabtay markaasuu khadiijo u yimi oo yidhi zamilunii zamilunii dairunii dairunii bustaha isaara go'a isaara idaboola waa qarqaray waxaan weligay arag baan arkay malakul jibriil baa cunaha soo qabtay oo gilgilay oo cabsiiyey gabadhii waxay ku tidhi maandhow meel fadhiiso ilaahay ku dhibi maayo oo nin wacan baa tahay khayrkaad wadaa waa lagu yaqaan muxamed lamiin baa tahay asaadiq lamiin khayr wadiihi ummaddu jeclayd baa tahay wallahi weligaa ilaahay inuusan ku hoojinayn fiir meeshay ka soo baxday inama annisaau shaqaa'iqu rijaal faاstajaaba lahum rabbuhum أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى خديجة بنت خويلد waa awalu man aamana billaahi wa rasuulihi ragoo dhan aanan weliba tawxiid gaarin bay waxay qaadatay tawxiidkii bay haddana dacwo ku dartay adeerkeed bay u tagtay ooy tidhi waa kan ninkan waxaas u arkayo ila qabo waraqat bnu nowfal waa uu dejiyey war nebi baa tahay khayrwadihii jibriil baa ku yimi waa liibaanaysaa dhib yarna waa ku gaaraya khadiijaa tidhi aniga dhacda xihanaya xoolahayga cududayda caqligayga sharabtayda sumcadayda baan miiska saaraya nebi maxamed sal allah alay wasalam garabka ugu horeeya noqonaya wixii ka dhacay baa ka dhacay xoolaheedii baa lagu xoreeyey intaasoo addoona meesha gurigay gashaba ilays bay waday nuur bay waday diin bay waday dacway waday ilaa laga gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala abubakar inuu muslimay oo kaa muslimay oo keyrk muslimay oo cali muslimay oo tarabtarab eh, loo soo galay hadday cidiidinta wax ku leedahay khadiijo waxay ku leedahay waxaanan anagu garan karin ilaahay unu garan karo ilaahayna jibriil buu soo diray oo wuxuu yidhi khadiijo salaaniga gaarsii laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah suufi eh, maxay ahayday almowqic mowqicu intuu leegyahay eeg gabdhihiinnan malaari malaria qabtaan qaarkiin tyfoodaa qabtaan waxaa laga yaabaa kili inay ku xanuunayso waxaa laga yaabaa in aad maxaye qarsoonqallooc ku hayo inaad arnab tahay in ninku dhibay laakiin intaad tukanayso oo rukuucayso oo xijaabanayso oo qur-aan qaadanayso oo xadiis baranayso oo dacwo imaanayso oo ilaahay aad rabto jeceshahay nebi maxamed aad raacday ilaahaygay abuurtay baan ku dhaartaye goojo kaama maqna goojo kaama maqna maxaa yeelay dunida waxaa ugu qaalisan diin addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani diintu waa ra'sulmaal waxaan gabdhaha ugu nuxnuuxsanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa darajeeyey nin uu ilaahay darajo siiyeyna anigu ka ridi maayo waana maragmadoonto markhaati baanu ka nahay culimmada mar dhoweyd doctor abusayda ayaa igu soo taabtay anoo karayaan idin soo galay khayrkiinna allaha badiyo waxaan ku qornaa kelimad kooban oo eh, meesha ku qorneed culimmada eh, ciwaanadooda ruba kaafiyatin fi dunya caariya yowma alqiyaama gabdhahay ka hadlaysaa waa cinwaan aad iyo aad u qiimo badan ruba kaasiyatin fi dunya alla fara badana ah, gabar maryo xiran adduunyada inta la joogo aakhirana qaawan culimmadu waxay ku fasirtay waxaa laga yaabaa in lagu fasiro ruba kaasiyatin fi dunya alla gabar badana ah, uu ilaahay u nimceeyey oo ilaahay nimco meel walba ka dhigay laakiin nicmadii ku shugrin weysay waa lagu fasiray ruba kaasiyatin fi dunya caariya ywma alqiyaama waxaa kaloo lagu fasiray alla farabadanaa gabadh maryo wadata laakiin maryo hay wadato ama ha waaweynaadaan ama xijaab ha noqo laakiin khafiifa ah. oo hadday dhaqaaqdo horayna oga dhegaya gadaalna oga dhegay oo raqiiq ah iyaab raqiiqay wadata ama waxaa lagu fasiray maryaha ay wadato waa dhii jabuuti iyo garbasaar iyo saako cambuura iyo khimaar yar bes nagnagiigan markay kaa hor timaadana waa tan markay ku dhaaftana waa taa soo ma garanaysid xubba kaatiyatin fi dunya alla farabadana gabaar badan oo maryo xiran adduunyada aakhirana qaawan ilaahu aakhira qaawin ilaahu aakhira hana qaawinin waxaad garanaysaa nebiyada naftirkooda ayaa waxaa la sheega nebiga ugu horeeya aakhiro marada loo xirayo halka ay hawshu marayso caaisha waxay tidhi aakhiro marka la tago waa la yahay baa tidhi suubanow salawaatullaahi oo sawceed ma aha sawceed ma aha gabadhii aakhiro qaawan ka warrama marka caaisha waa ka baqleeya garta xadiidkaa wuxuu i xasuusiyey xadiid la mida ah nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha waina riixaha layuujadu min masiirati kada wakada waa xadiis saxiixa nebigu wuxuu yidhi sal allah alay wasalam sinfaani min ahli nnaar lam arahumaa qad laba kooxood oo ahlu naara weligay ishaydu ma qabanin oo waa maxay waa rag ula yaryar wata oo dadka dulmi ku garaaca ama booliis dheh ama maxay ahayde hangas dheh ama munisibiya dheh ama saraakiin dheh oo ulaha yaryar watay iyo nisaaun kaasiyaatun caariyaat naabo dumar waaweyn ama ha yaraadaan dhar qaba haddana qaawan kaasiyaatun caariyaatun maailaatun way iisheen xusoodkii iyo cifadii iyo asturkii iyo sharaftii iyo sumcadii bay tuureen maailaatun fuxshiga zinada qooqa isqaawinta maailaatun way dhaqaaqeen mumiilaatun waxna way dhaqaajinayaan gabadhii dariska ahayd nakeen meelayan weligeed istaagin bay geyni waxayan weligeed maqal bay maqashiini waxayan weligeed filan bay tusaysaa maailaatun ayadaa dhaqaaqday mumiilaatun rag iyo gabar waxay reebaysaba male sawir bay iska qaadaysaa meel xun bay maraysaa wamaa ilaa dalika nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun natiijadu maxay noqotay laa yadkhulna aljannata jannada ilaahay geli maayaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul yaa odhanaya hadalkaas يا نساء المسلمات يا إماء الله يا بنات محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكاس suubanihii baa odhanaya naxariis badanihii baa odhanaya udgoonihii baa odhanaya wallaahi watallah gabar awradeeda muujisay oo dhar nooc kale ah xiratay oo saako iyo khimaar yar oo horaadada bannaanka dhigtay oo gabaadnan kuwaasi ay tahay ilaahayga casiiskay abuurtay baan ku dhaartay nebi maxamed wuxuu yidhi laa yadkhulna aljannata haddana garta jannada ilaahay nebigu wuxuu yidhi ummadaydoo dhan way gelaysaa kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man abaa ummadaydo dhan jannaday gelaysaa ninkii diida ummadayda ka mid ahte geli maayo war gabar yahay ma jannada nebi maxamed uu kula doonay baa diidaysa waxaan la yaabay gabdhaheennan ma ahan magaalada nairobi doraato sheekh maxamed sheekh cusmaan waatuu sheegay xijaabka sharciga meesha laga bilaabay halkanay ahayd gabadhii ugu horraysay ee garta faadumo siciid oo xijaabka loo xiray way joogtaa hadda way joogtaa oo way nooshahay soddon sano soddon iyo shan sano ayuu xijaabkani la bilaabay markaasuu wallaahi alcadiim sanad kasta oon xajiyaa waxaan arkaa nigeria baniin senegal maxay tahay masar waxa xijaabka meesha uu gaaray ilaahay baa garanaya war ma anagii xijaabka waatuu lahaa sheekhu waxaa la dhahaa xijaabu suumaal weerarkana lagu soo qaaday baan la aamusi waayey nairobi oo magaaladii meed ahayd islii oo magaalo xijaab ahayd baa waxaa ku soo batay saaka yar oo inta ka taagan oo belaah ah, iyo maxay yadeen khimaar yar maalintii ugu yaraan toban gabdhood baa waxaan idhaahdaa war xabadkaagaa muuqda war gabaryay maradaa wadato waa maxay gabaryaa markaa hadda iga soo horbaxday sulwaalkaaga guduudka ah waan arkay sulwaalkaaga guduudka ah wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu waxay ku dhow yihiin soddon gabdhood inaan u sheegay kaysaniga ay wadato nooca uu yahay kool kaysaniga ay wadato nooca uu yahay wallaahi aladii rafaca asamaa kama yara soddon gabdhood ilaahay baa idinku dhaarsaye ka warrama nairobi islii sigistreed masaajidka xaruntii dacwada waxay gabdhaha ma aha ilaahay wanaagga iyo quruxda uu siiyey in ay suuqa keenaan oo ku qaraabtaan oo ay maxay ahayday ay isku dhejiyaan maryaha oo markaa horaadada ay muuqdaan oo markay soo socoto la arkayo gabadhani siday u samaysan tahay gabar xor ah dhaqankeeda ma aha gabar soomaaliyeed sharafteeda ma aha wuxuu yidhi masal carabi ah oo runtii wax lagu qaybsaday wuxuu yidhi tajuucu lmar'atu walaa taakulu bisadyayha tajuucu lmar'a wa fii riwaayatin tamuutu lmar'atu gabadha way gaajootaa xorta ah ama way dhimataa gabadha xorta ah laakiin walaa taakulu bisadyayhaa naafaheeda wax kuma cunto kuma qaraabato gabar xora lagama yaabo inay naafaheeda ku qaraabato oo ay maxay ahayda iyadoo nagnagiygana soo dhaqaaqdo oo markaa la dhaho kaalay waa ceeb weeye tamuutu lmar'atu ama tamuutu lxuratu wa lxura walaa taakulu bisadyiha ow bisadyayha qiso dhan bay ahayd nin taajira ayaa gabadh guursaday gabadha xoolay ku raacday maalintii dambe tiri duq baa tahay markaasuu yidhi ma baa ugu soo raacday markii hore kelmadaanuu dhaxal siiyey ummaddou yidhi tajuucu lxuratu walaa taakulu bisadyayha waxaan la yaabay ismaaciil mire ayaan gabayadiisa dhagaystay boqol sanaa laga joogaa boqol sano wuxuu la hadlayaa gabdhaha gabay ka mid ah gabayadiisa ismaaciil mire kow iyo toban jeer buu wuxuu yidhi naahooy wuxuu wacdinayaa gabar wuxuu ka bilaabay naag yahay waxaa damacday iyo dunida xaalkeedu waa laba dudo oo kala fogaan dooy isu lahayne doqoniima hadalkaagiyo duqaad la joogto doqoniima hadalkaagiyo maxay ahayday duqaad la joogto waa dabahan gool iyo darafko midba meel yaale naahooy hadduu bilaabay naahooy dandaan lama ruto ee maqal dabuutayda naahooy digniin baa ka timid dabaqi naareede naahooy salaada u dadaal naahooy salaada u dadaal dunidana u fiirso naahooy martidu yayan dib jirin timid duleedkeenna naahooy markay duraha tahay dadax wankaad hayso ha yeeshee durduro uga dhigo doobina u raaci naahooy halkan dhegaysta naahooy duqaad rarato yuusan dabar la'aan foofin wuxuu gurigeedii iyo waxay raran lahayd cowrkii buu kala hadlayaa markuu cibaadadii iyo salaadii iyo kala soo hadlay naahooy duqaad rarato yuusan dabar la'aan foofin naahooy dusmaan baa jire masas iyo wax maarta baa jira naahoy dusmaan baa jire dababta awsayso guriga qumaata isaga giiji oo yuusan naf kuu soo duxin wuxuu raacshay waana gaara oo naagaha guryaha dumiya oo maxay ahaydayay qurbacday miirana ayuu kala hadlayo wuxuu yidhi naaqoy dan ha u gelin hadday duruufi kuu baanto macnaha naag khariban hadday kuu soo wareegto hadday duruufi kuu baanto naahoy miduu ibla isdirsaday gogosha ha u daadin gogosha ha u daadin naahoy dhagaysta qumaatina u dhagaysta wuxuu yidhi midii socod midii dabasaylaamisaa midii halkan wey meeshaa u socdo midii dabasaylaamisaa oo socod dameeraad leh oo lugaha darandoorido waa dar oo lagu hadaran dooridaa waa darxumo weyne naahoy tallaabada dekee yaan lagaa didine naahoy tallaabada dekee ma taqaanaan waa boqol sano ka hor wuxuu yidhi midii dabasaylaamisaa oo isluxluxda oo si caddomeeraad leh oo qodhab qodhab qodhab u socota ha noqonin oo lugaha daran dooridaa oo siday rabto u dhaqaaqdo gabar baa tahay dhiidhiibso qunyar u soco keer kaas soo ma garanaysid ilaahaygii idin abuurtay baan idinku dhaafeeye dhacdadan yar dhegaysta nebi maxamed sal allah calay wasalam gabadhiisa yaa ka khayr badan gabadhee nebi maxamed sal allah calay wasalam gabadhee nebi maxamed gabadhiisa ka fiican wallaahi alcadiim ayadaa idinka fiicnayd wallaahi alcadiim adduunyo iyo aakhiro aakhiray dooratay maalintuu nebi maxamed sakaraadayay oo uu yidhi waan dhimanayaa way oysay oohin way oysay afkay furatay markay oysay buu u yeedhay nebigaa u yeedhay sal allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi waxba ooyin hadda dhow waa soo dhimanaysaa hadda dhow baa soo dhimanaysaa waa ay soo raacaysaa daarteennii baan tegaynaa wala daaru laakhirati khayrun wala nicma daaru lmuttaqiin faatima way qososhay gabadhii oynaysay way qososhay hadda wax dhimanaysaa geeri baa loogu bishaareeyey maalintay dhimatay baa cibro idinku sugan gabdhayahow maalintay dhimatay nacaskeeda sidaasaa loo qaadi jiray caadi gabdhuhu markay dhintaan laakiin faatima way diiday waxay tidhi markaan dhinto nacaskayga hee jirkayga yaan la arkin horaadada iyo maxay ahayde qaabkaan u samaysana ma la arki karo noloshayda laguma arkin anoo dhintay yaan la odhanin fiiliya qaabkay u samaysanayd hadda waa geeri waa qof dhintay ayaa owladiisa dhowranaya oo sumcadiisa ilaashanaya adigoo muslin ah ummatu muxamed ah xarig xalaal ku dhalatay mahoraadadaada aad ku qalaabanaysaa oo aad maxay ahaydayay cambuur xun oo halkan lagu gado hadda waxay bilaabeen laano bahal ah oo liisha ah. maalmo hore saakadu way adkeed hadda saakada waa khafiif weeye wax walbaa la arkaya ilaahaygii idin abuurtay ka baqa gabdhaheennan ma aha waa gabdhahaan isli aan ku arkay kuwani waan waan ogahay waxaad u soo doonteen diinta muxaadarada usoo doonteen waa qalbi wanaagsan waa diin ku jirta waa wanaag ka buuxa laakiin dariskoodaa xun in adeerteedaa xun saaxiibteedaa xun wax badan baan idinkula hadli lahaa laakiin waktina ma hayo culummona waa idaba fadhidaa waana la isduubayaayo dhegxumo badan ma doonayo laakiin waxbaba maan idiin reeban waxbaba ma aanan reeban soo ma garanaysaan waxaan ilaahay ka baryayaa gabdhahayaga yaga ilaahay inuu jannada u badiyo gabdhahayaga siday qur-aanka u yaqaanaan xijaabka u qaateen diinta u jecel yihiin ilaahay daarta dambe inuu ku arsuqo fii maqaami sidqin cinda malikin muqtadir wajazaakum allahu khayran ilaahay khayrkiina ha badiyo mootooyinka maalin dhaweed waxaa iga hor timi gaba saddex gabdhood oo hal mooto wada saaran saddex gabdhood ya oo hal mooto wada saaran gabdhahaas iyo ninkaan ma isfuulin ya waa shaqo guri weeye gabadhii mooto fuushaa sumcad ma leh ma la guursanaayo Ah, eh, eh, wiliqsiisay oo oh, triya oo oh, eh, yah intay maraysaa laa ilaaha ila allah waxaa muslimaya karibu a <clears throat> I think you can. Do, do you choose the names? You, you, you speak English, huh?